بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay weysaysiga ayaynu ku soo jirnay casharkeennii hore waxaynu ku gebagabaynay in lugaha la maydho oo arkaantii lixda rukni ahayd kii shanaad oo luga maydh ahaa ayaynu maraynay tartiibku waa kii lixaad oo tartiibkuna qaabka ayaa laga fahmayaa aynu u soo tirinnay ama si aynu u soo sheegnayba haddaba waxaynu arkaynaa lugihii baynu maraynaye laba xaaladood baa lugaha looga weysaystaa haddii lugaha adan khuf ku xidhnayn waa la maydhayaa marka aad weysaysanayso haddaad lugaha khuf ku xidhan tahayna la maydhi maaye waa la masaxayaa xilligii maydhiga ayaa inoo dhammaaday xilligii masixidda ayaynu bilaabaynaa wa qaslu rijlayhi labada lugood maydhigooga weeyi bikulli shaqin dilaac kaste miciisa la maydho wa kacbin kuraan kaste maceega la maydho ow masxun amase waa masixid maydhiga inta layska dhaafo ayaa la masaxayaa kolkaa ma lugta oo jidhka abaa la masixi mise lugta oo jidhka a la masixi maayee khufka ayaa dusha laga masixi ow masxun biaclaa kulli khufin khuf kaste xagga sare ayaa laga masaxayaa waxaa la yidhaha saddex xaaladood baa loo qaybiyaa qaabka khufka loo masaxo midi waa waajib oo waa in xagga sare laga masaxo midina waa kii sunnaha la odhan jiray oo kayfiyadu way inoo iman doontaa midina waa makruuh oo sheekhaa inoo sheegaya in la maydho ama takraar lagu sameeyo waa makruuh oo lama oggola kolka khufka dusha sare ayaa laga masaxayaa walow masaxaasi masax mar qura sidaa loo taabsiiyo lagu dhuftay farqoyan lagu dhuftayba ha noqdo ama faro saa loo saaray waajibkii wuu inagaga dhacaya ow masxun bikulli wuxuu sheekhu yidhi ow masxun biaclaa kulli khufin khufka xaggiisa sare garannay biaclaa khufin garannay khufka xagga saraa laga masaxayaa hoosta hoose xagga cidhibta lagama masaxayo sidaynu arkayno inta khufka sidaa loo loo gacanta loo geliyo jidhka iyo khufku halkay iska xigaanna oo hoosta ana laga soo masixi maayo aclaa baa laga masixi kelmadda kulliya ee sheekhu uu ku daray biaclaa kulli khufin kelmaddaasi macnaha ay ku fadhidaa waxa weeye lama oggolo inaad tidhaa labada lugood midna waan maydhi midna waan masixi ee labadaba waa in la wada maydho ama labadaba waa in la wada masaxo haddii labadii lugoodaed khufka ku xidhnayd mid ahaan haddaad saarto oo tidhaa taa aan khufka ka saaray waan maydhayaa ta kalena waan masaxayaa taa kale masaxa lagaa yeeli maaye e labadaba wada maydhun haddaad mid saarto khufka muddadiisii way buraysaa oo halkaa ayay inagaga baaba'aysaa haddaba mas'aladan uu owda iskugu xidhay waa mas'aladii mas'alatulkhuf la odhan jiray ama fasalka laga dhigi jiray ama baabka laga dhigi jiray in khufka la masaxaa xukun ahaan waa maxay jaa'is bay culimmadu u arkeen inuu bannaan yahay laakiin mararka qaar waajib wuu noqdaa masalan anigoo khuf xidhan ayay weysadii iga jabtay weyse yarna waa biyo yarna waan haystaa haddaan khufkaa iska saaro khufkan aan xidhanahay haddaan iska saaro oon is idhaahdo gebegn weysayso lugihii buu iga go'ayaa haddaan lugaha ku daysto khufka oon weysaystana masixii biyuhu way ii gaadhayaan haddaba inaan gebagebe in lagu tukado iyo in weyse lagu tukado waxaa afdal ah weysada waxaa lagu odhanayaa qofka aha masixin markaas oo kale ee sidiisa u dayso laakiin haddaan biyo yar haysto oon igu fillayn oon weyse qabo oon suuliga u baahda inaan galo khufna waan haystaa jeebku iigu jira waanan weyse qabaa biyo yar baa iag yaalla caagad yaroo mooye sixaa oon igu fillayn lugaha iga go'aysa ayaa i ag taalla marka aan suuliga sii gelayo ilan waa weyse qabaaye xidho oo weysadaa khufka ku xidho kadibna markaad suuliga gasho masixii ha kuu bilowdo oo biyuhu ha kugu fillaadaan lay odhan maayo oo masaladaasi waajib ma aha waxaa la yidhaahdaa istidaamada khufka haddaad xidhan tahay inaad daysato waajib wuu noqon karaa laakiin oo dee biyihii kugu yaraanaya ayuu waajibkuugu noqon laakiin xidho biyaha soo socda ayaa kugu yaraanayee laguma odhanayo xidhashada lubsiga hore ma waajibo laakiin wuu inoo keenayaa sheekhu biidn illaahi tacaala mas'aladaa khufka haddaba waa jawaas culimmada qaar waxay yidhaahdeen jawaas ha noqde eh khufku ma ruksaa mise waa casiimo rukso iyo casiimo labadaa waa midkee waxaa loo yaqaan kolley usuulkii baynu ku soo marnay lubulusuulkii oo kale ardaydii joogtay way garanayaan alfarqu bayna alruksa waalcaziima waxa weeye khufku masaxan khufka la masaxayaa ma xukun sharciyoo rabbi inoo soo dejiyey uunba mise maydhigaa asalahoo waa rukso laynaga fudaydiyey oo layna yidhi maydhiga iska daayoo ruksadan qaata sida bisha ramadaan maalmaha qaar laguu odhan karo waxba ha soomina iska afur oo dib u soo qalee ma ruksaynu u aragnaa masaxa haddaba lugaha la masaxayo mise casiimaynu u aragnaa culimmadu way isku qabteenoo qolo casiimay aamineen qolona waxay yidhaahdeen ruksay aamineen qolana way kala saareenoo waxay yidhaahdeen mararka qaarna casiimo ha laga dhigo mararka qaarna rukso ha laga dhigo oo farqi ha la geliyo ayay yidhaahdeen masaxa khufka waxaa deliil u ah xadiid bukhaariga iyo muslim ku qoran xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka ku qoran wuxuu tilmaamayaa uu saxaabi leeyahay nebi maxamed baan arkay oo kaadi u baxay oo khuf xidhan oo kadibna intuu weysaystay lugaha masaxay ayaan arkay buu yidhi saxaabigaasi kolka xadiidkaasi deliil wuxuu u noqonayaa khufka masixiisa midda kale toddobaatan saxaabi in ka badan ayaa laga hayaa oo warisay khufka masixiisa haddaba inaan lugaha maydhno iyo inaan lugaha masaxno oon khufka xidhanno afdalku waa maydhiga haddaad laakiin ka shikida maydhiga ood masaxa haddaad ka shikido masaxa ood istidhaab malaha masaxu maba jiro ama waa khalad oo jiritaankiisa iyo mashruuciyadiisa haddaad ka shikido adigoo naftaada ku qab jebinaya waxa afdal kuu ah inaadan lugaha maydhine qofka inaad soo xidhato ood dhaqan geliso nebi maxamed bay ka mid tahay sunni eh, dariiqiisiiye inaad xidhato khufka ood masaxdo ayaa lagaa rabaa qofku wuxuu yahay sidiisaba waa shay weyn oo lugta lagu xidho shuruuduuna leeyahay wuxuu dooni ha ka samaysnaado wax alle wuxuu dooni ha ka samaysnaado waa wax lugta lagu xidhana labada lugood lagu xidho oo shuruuda leh marka shuruudihiisa la helo waa inuu daahir yahay baynu odhanaynaa waa inuu cagta raacraaci karo ayaynu odhanaynaa waa in maxaanku dhaha biyo haddii lagu shubo uu biyaha celinayeyna biyuhu ka tafayn baynu odhanaynaa shuruudahanna waxaa laga keenay xilligii nebi maxamed khufkii la xidhanayey ayaa tilmaamihiisu ay noocaa ahaayeen kolka tilmaamaha khufkaa marka lagu tadbiiqiyo kaa ayaynu masaxani sharaabaadka inaynu haddaba khuf ka aynu masaxno waa mas'ale marnaba ayn cinda culamaa'i shaaficiya aan bannaanayn sharaabaadka noocan khafiifka ah haddii biyaha lagu shubo biyaha celin maayaane daldaloolkan ay leeyihiin bay biyuhu ka tafayaan midda kale khufkii nebi maxamed laga soo gaadhayna dee kan kale idiinta ee sida saantoo kale laga sameeyo ayuu ahaa waxa haddaba aslam inoo ah waxa aslam inoo ah inaynaan dahaaradeeda dahaaradeenna shiki gelin eh ta laysku waafaqsan yahay inaynu ka dhiganno khufka idiinta ah haddaad xidhato ood masaxdo a'immadu way isku waafaqsan yihiin masaxaasi inuu sax yahay laakiin haddaad sharaabaad xidhato ood masaxdo a'imada qolana waxay leeyihiin waa qofkiibuu la mid yahay qolana waxay leeyihin sida imaamu shaafici oo kale maadaamuuna biyihii celinaynin kii wakhtigaa la xidhan jirayna saan biyaha celiso uu ahaa weysadaasi sax ma aha oo masaxani ma gudayo ayuu leeyahy imaamu shaafici haddaba cibaadadaada marka baraa'adaada la doonayo ilan ilaahay baad hortegi doontaa baraa'adaada marka la doonayo adigoo ilaahay ku soo caabuday dariiq sax ah adigoo ilaahay ku soo caabuday dariiq una shaki kaa haynin oo haddaad iminka ka'idiinta ah masaxataynu nidhi dhammaan a'immadu way isku waafaqeen inuuna khilaaf ku jirin laakiin kuwa kale khilaafka leh ama shaafici ha diido ama cid kaleba ha diidee kol haddaan cid kugu qasbaysaa jirinayna ku odhanayn qasab ku xidho ama aan lagu odhanayn kan uun markaad masaxato ayaa jiraya maxaa cibaadadaada gelinaya meel hadal leh kuwaa aan laysku haysanin haddaad masaxanayso gasho oo kuwaa ka dhigo kufka haddaba lugaha oo qura ayuu waalid yahaye haddaan madaxa ku duubto cimaamad waa khuf oo madaxa dushan ka masaxaya lagaa yeeli maayo sidii aynu soo marnay waa in naasiyada sidii nebigu naasiyada u masaxay meel madaxa kamida ka masax kadibna inta kale dhusha dusha ka dhammaystir haddii qufaasaynka aad xidhatood gacmaha bahallaha golofiska oo kale ama qufaasayn aad xidhatood gacmaha gashato lagaa yeeli maayo gacmihii waan masaxaya haddaad tidhaa oo dee khuf baan ku xidhanahay waarid ma aha inaynu gacmaha masaxno ama inaynu wejiga masaxno ama inaynu madaxa masaxno waarid maaha xubnaha masaxooga marun baa la ogol yahay waa markuu dhaawac jiro ee shay uu saaran yahay ee shayga dhinacna dee looga tayamuumayey dhinacna laga maydhayey dhinacna laga masaxayey ama dhinacna laga laga maydhayey dhinacna laga tayamuumayey mararkaasaa la suurayn karaa suuro xubnahan kale masax ay yeelanayaan ow masxun ama waa masax biaclaa kulli khufin khuf kaste xaggiisa sare la masaxo khufka oo daahirin daahira waa shuruudihii buu ka mid yahay khufku inuu daahir yahay waxaa inaga baxay haddaba ereygaa daahirin ah khufku hadduu sidiisaba nijaas ka samaysan yaho harag ay laga sameeyo ama harag neef bakhtiyey oon la megdinin laga sameeyo khufkaa ma isticmaali karno oo nin nijaaso sita ayaa tahay qofkaana salaadiisii suurtagal maaha inay maqbuul noqoto ama ay asaxdaba daahirin khufku hadduu ahaa khufkii caadiga loo xidhan jiray oo laakiin nijaasa uuni ay marto nijaas maahee mutanajis baa la yidhaahdaa kaana lagaa yeeli maayo oo waa miday nijaasa martay oo khufkaasi kaama soconayo daahir waa inuu yahay saalixin mid u suubada litaradudin noqnoqodka mid u suubada waa inuu yahay khufka oo saalixin u suubanaya litaradudin noqnoqodka khufka aynu xidhannahay waa inuu taraddudka u suubado taraddudka taraddud waxaa looga jeedaa marka aad dantaada u noqnoqonayso waa inuu u suubado haddaba haddaad soo qaadata caagad ama waxaad soo qaadatay maxaanku idhaahdaa bir weyn baad soo qaadato labada cagood baad ku xidhatay suurtagal ma aha inaad ku dhaqaaqdo ama dhagaxweeyin baad tidhi ii soo qoro cagaha ii geliya suurtagal ma aha dhagaxan inaad ku socsocoto ama caagadahan inaad ku socsocoto ama birtan inaad ku socsocoto saalix litaradud ma aha kol hadduuna saalix litaradud ahayn u qiimayn mayno qof inuu noqonayo oo saalixin litaradud buuna noqonaynin saalixin litaradud fuqahadu waxay ka hadleen masaafada loo noqnoqon karo way ka hadleenoo waxaa la daynayaa un qofka caado dantiisa iyo marka baahidiisa uu u noqnoqonayo waa inuu yahay mid raacayoo gawi ah oo qodaxda iyo waxyaabahan dee waxyaabaha qaarna ka difaacaya walow taradudkaasi mashaqaba ha lahaado waxay yidhaahdeen saddex maalmood adigu muddo masaafada la noqnoqonayaa wayna yaraan kartaa wayna fogaan kartaa muhiim maaha masaafadaasi masaafadii masaafatu safarka la odhan jiray lagu qaydi maayo laakiin waa muddo yar inuu ku noqnoqon karo oo uu ku socon karayo walow dhibba ah ha ku hayo hadduu doonayo wa raddi maain iyo biyaha celintoodaba waa inuu u suubado min ghayril-kharsi tolmaha kayrkiina uu ka celiyo shardiga saddexaad waa waraddi maa'in min hayri ilkharsi khufka la xidhanayo haddii biyo lagu shubo waa inayna biyuhu ka tafaynin ee biyuhu ay dul yaacayaanuu iska celinayo haddaba khufkaasi hadday sharaabaadkeenna aynu hello kuwa biyaha iska celinaya ha ka shikiyin waa khuf ee markaa oo ay dul yaacayaan ha ka shekeeyeen waayo muhiim maaha waxa culimmadu ay ka hadlayaan magac gaara inuu yeesho ama si gaara in loo sameeyo waxa muhiima ah un shuruudda loo dhigay in laga helayo wa maa in min hayri alkharsi biyaha waa inuu iska celinayo oo biyuhu ayna gelaynin min khayrilkharsi buu ka soo reebay oo meesha laga tolo ee qofku uu ka tolan ka tolan yahay halkaa haddii lagaga shubo oo biyuhu ay ka galaan oo uu iska celin waayo mushkilad male buu ku leeyahay kharsigu dhib male ee kharziga waxaan ahayn baa la rabaa inuu biyaha inuu biyaha iska celiyo waa shardiga saddexaad shardiga koobaad waa inuu daahir yahay shardiga labaadna waa inuu yahay saalixin litaradud shardiga saddexaadna waa inuu yahay saalixin liraddi maa'in min hayri lkharsi saddex shardi ayaynu haynaa biyihii waa inuu iska difaacaa saatirin waa inuu asturayo khufka oo saatirin asturaya lahaa lugta asturaya khufkani waa inuu lugtii asturo haddaba lugta ilaa halkaa misigta ha kuu qariyo lagu odhan maayee waxay culimmadu yidhaahdeen saatirin lahaa waa maxalulfaralka intii in la maydhaa ay waajibka ahayd khufku waa inuu qarinayo kuraamaha ayaa la gaadhsiin jiray oo wa arjulakum ilalkacbayni baynu haynaye ilaa kuraamaha khufku waa inuu qarinayo intaa kuraamaha ka hoosaysa hadduu khufku qarinayo khufkaasi waa khuf sax ah oo lagaoo la masixi karayo kuraamaha markuu qarinayo hadduu laakiin kuraamaha meel ka hooseeya uu ku go'an yahay oo labada kuraamood uu hoos ka maro kaasi khuf maahee oo saatir limaxallilfardi ma aha lamana masaxan karo waa shardiga afraad haddaba saatir marka la leeyahay asturka waxay culimmadu yidhaahdeen laba dhinac baa muhiima asturkaasi inuu yahay saatirku waa xagga hoose ee cagta xagga hoose inuu ka asturayo hareerahana inuu ka asturayo labadaa dhinac laakiin xagga sare muhiim ma aha inuu ka asturaa haddii khufka adigoo xidhan sidaa intaad u eegto lugtaada aad ishaada garab raaciso oo halkaasoo bannaan aad ishii kala sii hesho mushkilad male baa la yidhaahdaa waa libaaska ayuu cagsi u yahay oo iminka dharkan aynu xidhannahay waxaa la yidhaha laba dhinac waa inay cawrada ka asturaan xagga sare ha ka asturaan baa la yidhaah hareerahana ha ka asturaan xagga hoose laakiin daruuri ma aha adigoo khamiis qura xidhan oo wax kalaba aan xidhnayn waa tukan kartaa adigoo hal khamiis un xidhan waayo dee soomaalidaba waxaynu soo gaadhnay macawis bay xidhan jireenoo macawistaa waxaa laga yaabaa inaan nigisya loo xidhnayn inaan nigisba loo xidhnayn ayaa dhici jiray meelahan khamiiska iyo marka laga hadlayo surwaalka ka afdalka ah qolada surwaalka afdalka ka dhigta ee surwaalka fadishaa wax kale ma aha waxay soo qaataan cawra asturka inuu ku wanaagsan yahay oo xagga hoose surwaalku uu kaa asturayaa bay yidhaahdeen laakiin macawista haddii la eego xataa haddaad nigis xidhan tahay bawdiyahaagii dee nigiskuma soo gaadhayo bawdiyahaagii way qaaweyn waana cawro xagga hoose kolkaa qofka waa laga yaabaa lugaha hoos labada lugood dhexdooda inuu ka banaanaado haddana w waxba salaaddii kaa noqon mayso macawista haddaad ku tukato ama khamiiska haddaad ku tukato ama gabadhu xijaab hadday dhex gasho wax mushkilada ma leh waxa muhiima xaggaa sare iyo iyo xaggaa hareeraha inuu waxani ka asturayo ayaa muhiima xagga laga xidhanayo ayaa la eegayaa baa layidhi xagga laga xidhanayo waa dhinaca mid kasta dhinaca laga xidhanayo ayaa la eegayaa xagga sare haddii bal dhannadaas sare aan furo khamiis baan xidhan hobal dhannadaasa ayay furan marka aan rukuuco een sidaa u rukuuco ayuu khamiisku iga weynaayo oo hoosu degayaa qofka halkaa joogaa halkaa hadduu isha igala raaco ilaa meelo kaluu arkayaa kolkaa waxaa la odhanayaa salaaddaasi jiri mayso waayo xaggii sare kama asturin xaggaa sare waa inuu ka asturaa hareerahana waa inuu ka asturaa khufka miyaa waa dharka kuwaasiye khufku xagga hoose waa inuu ka asturaa hareerahana waa inuu ka asturaa ilan khufka cagtaa xaggan laga geliyaa dharkana xaggaasaan ka soo gashanaa kolba midba dhinaca laga gashanayaa la eegayaa walaa yajibu ma waajibayo waa asturkii min aclaa xagga sare kama waajibayo walaa yejibu ma waajibayo asturka min aclaa xagga sare wax laga asturo khufku inuu xagga sare kaa asturaa waajib ma aha maxaa haddaba la fahmay xagga sare waajib ma aha markaynu nidhaa xaggee baa waajiba labada dhinac ee kale xagga hoose iyo iyo hareeraha labadaa ayaa waajiba khufku inuu ka asturo walaa yejibu min aclaa xagga sare inuu ka asturaa waajib ma aha khufka oo lubisa la xidhay calaa duhrin dahaaro dusheed laidh lagu xidhay dahaarada oo tanma dhammaystiran khufkaa shuruudaha shardiga shanaad waa in dahaaro kaamil a ah, bacda kamaali dahaara waa in khufka lagu xidho adigoo weyse qaba si si dhammaystiran waa inaad khufka xidhataa waxaa la diidayaa marka anoon weyse qabin haddaan qofka xidho eg anoon weyse qabin baan khufkii xidhay markaa inaan idhaahdo markaan weysaysanayo waan masaxayaa layga yeeli maayo laakiin haddaba dadkeenna shuraabaadka sharaabaadka masaxa bal hadda u fiirsada dadka sharaabaadka masaxa waxaa laga yaabaa sharaabaadkanba ina inuu bixiyeyoo uu hurdo ka soo toosay uu bixiyey dhul way ag yaaleen hadduu soo xidhay haddana wuxuu leeyahay waan masaxayaa taasi iyadu meel laba ma ega eh, lamaba qababa taa waa adigunbay kugu kooban tahay haddaad masaxaysee culimmada cid qabtaba soo heli maysid waayo bacda kamaali dahaara ayaa lagu xidhaa marka la masaxaye masaxu uu kuu bannaanaanayo waxaana laga qaatay xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ee saxaabigii uu yidhi waxaan raacay nebi maxamed waa duulaan duulaanadiisii ka mid a inuu weysaysto ayuu doonay waxaan kolkaas sameeyey buu yidhi waan foorarsaday oo waxaan ku idhi buu yidhi khufka ka saar baan isidhi rasuulka buu yidhi markaan sidaa u foorarsadeen ka saar isidhi ayuu yidhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni iska daa buu yidhi hayga saarine anigu waxaan xidhay iyagoo daahirahe daahirataynkaa ah culimmada xadiidku waxay yidhaahdeen ma lugaha loo celini mise khufkaa loo celini waxba khufka u celin mayne lugaha loo celini ilan khufku inuu daahir ahaa waan soo sheegnay waana loo laga qaadan karaa lugahana waa loo celinaya laba qodob oo muhiima ah kaaga soo baxaya markaa daahiratay nebigu ma odhan fa inii adkhaltuhaa daahiratan xabad baad lug baa daahirii ahayd ma odhanin waa daahiratayn labada lugood waxay daahir noqdaanoo qura markay weysadu dhammaystiranto haddaba bacda kamaali tahaara in khufka lagu xidhaa waa lagama maarmaan oo waa shardi shuruudihiisa ka mida waa markuu inoo shaqaynayo een masixi karayno adoo weyse qaba xidho adoo weyse qaba markaad xidhato ha saarine haddaad doonayso ilaa berri inaad masaxato waa inaad ku seexataa dee laakiin haddaad saarto ood khufkii iska saarto haddana waan xidhani oo waan masixi lagaa yeeli maayo waayo maba weyse qabtid markan ad xidhanaysid dee waa bacda kamaali ahaara ayaa shardiya lubisa khufka oo lubisa la xidhay calaa duhrin dahaaro dusheed lagu xidhay duhriga oo tama dhammaystiran dahaaro dhammaystiran waa shardigii shanaad shantaa shardi ayuu culima khufku inooga baahan yahay waa inuu isagu daahir yahay waa inuu saalix litaradud yahay waa inuu saalix liraddi lmaa yahay waa inuu saatir limaxalli lfardi yahay waa in la xidho bacda kamaali tahaara shan shardi oo qofkii uu u baahan yahay ayuu sheekhu halkaa inoogu ishaaray haddaba madaahibku waxay ku kala duwan yihin hadda xanaabiladoo kale waxay ku odhanayaan waa inuu qofkani adigu aad leedahay waxaad leedahay waxaad soo dhacday yuuna noqonin eeg shaaficiyadu ma qabaan xataa haddaad soo dhacdo khufad soo dhacday waad ku tukan kartaa waad masaxan kartaa bay ku leeyihiin walow maqsuuban buu yidhi midad soo dhacdayba ha noqdo wa mashquuqan mid dilaa la dilaaciyeyba ha noqdo in shudda haddii la adkeeyo la xidho khufku haddii la doonayo soo dhacba buu ku yidhi khufka soo dhac marka la khufku mid la soo dhacayba ha noqdo markay shaaficiyadu leedahay laguma le dhacu waa xalahal waxaa lagu leeyahy dhacani waa xaaraane waa baloodhkii yaraa een ka sheekaynin cashirkeennii kale aan ku arkaynay oo kaluun weeyey haddaad baloodh dhacdo dee dhinacood haddana ku tuko istidhaahdo dhinacna waad ka cibaadaysanaysaa dhinacna ilaahay baad ka caasiyaysaa waa laba kiis oo kala duwan waa kan ay culimmadu yidhaahdiin ninka zinada ku dhacayee gabadha ka zinaysanaya wuxuu odhan karaa inanay wejigaaga iga qari isagoo zinaysanaya ayuu haddana odhan karaa wejigaaga iga qari bay yidhaahdeen waayo eg waa laba dembi oo kala madax bannaan zinadu waa dembi ilaahay sidiisa qofka uu ula xisaabtamayo qof dumara oo maxram aan u ahayn inuu eegaana oo dee sabab la'aan u eegaana waa dembi labaad halkii aakhare uu laba dembi la iman lahaa hadduu hal dembi la yimaado oo ka kale uu iska fudaydiyo dee waa dariiq waa dariiq u furan baa la yidhi oo labadii dembi mid ahaan buu iska reebayaa kan taariku salaatii hadduu ku wacdiyo ha diidin haddaba ilain alamru bilmacruuf oo laga tagaana sideeday mamnuuc u ahayd alamru bilmacruuf in laga tagaana sideeday mamnuuc u ahayd in salaada laga tagaana sideeday dembi u ahayd dee qofku labadii kiis ee lagu oogi lahaa ayuu mid qaatay mid fulinayaa midna uu ka tegey la yaab baa laakiin ku jiro oo ilaahay wuxuu leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun ilaahay baa le ma dadkaad wanaag u sheegaysiin idinkoo naftiinnii ilaawey kitaabkana waad akhriyaysiin miyaydan caqli lahayn tacajubkan ku jira iyo layaabkan rabbi inoo soo gudbinayo waa dariiqa qofka caqliga lihi uu leeyahay buu garab marsan yahay waayo naftaada markaad anfacdo eed naftaada wanaajiso ayaad nafta kale wax u tari kartaa waa dhinacaa waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen sawir baan ka bixinaynaa aayaddan layaabka rabbi sheegayo waxay idhahdeen haddii guri weynoo dee intaa lagaa dhaco guri aad u weyn oo qiimo badan ku kacayo oo dabaqya ah oo meelo istiraatiijiya ku yaalla ood ku dacwooto ninka kaa dhacay ka awood badan oo kaaga qaadaya oo wax dhibihina adigana una kaaga imanayn isna una kaga imanayn waad ogtahay kii guriga kaa dhacay kanad ku dacwoonaysaa inuu kaaga qaadi karo adna dhib dambe kaaga iman maayo isagana dhib dambe uga iman maayo si fududba wuu uga qaadi karaya adoo og sidaa ayaad u tagtay markaasaa tidhi xaakimo waan cabanaya waxaan ku cabanayaa ninkani gurigu iga dhacay xadhig yaroo mobeel baan kaga tegaya xadhig mobeel iga soo qaad hay maxaa dee xadhigga mobeelka adigaa iska leh mayna muuna xaqaagii ahayn haddaad codsato waa xaqaagii haddaad codsato laakiin waa lagula yaabaya dadka caqligaleo dhani way kula yaabayaan waxaagii baad codsatee maxaa la yaabka keenay dee waxa kaa maqaniyo waxa aad codsatay marka laysbarbar dhigo ayay noqonaysaa wax dadka caqliga leh ay la yaabaan la yaabka ku jiraa waa dhinaca waa dhinaca qofku wuxuu xaq u leeyahay buu ayuu arkaya tanaasul uu samayn karaa wuxuu sheekhu yidhi walow maqsuuban mid lasoo dhacayba ha noqdo haddaba mas'aladan ka lasoo dhacay haddaad masaxato walow isaga laftiisa dee madhabka shaaficiyada laftiisu isku haysto maqsuub haddaad masaxato ragga qaar baa le masaxan maysido masaxu haddii rukso laga dhigo dee macsiyada rukso laguma gaadhi jirin halkaasay la mareenoo naga daaya bay yidhahdeen haddii lasoo dhacay macsiyo rukso laguma gaadhi jirin haddii qofku uu safar macsiyo a sameeyo uu safarkaa macsiyada a markuu galo soonna ay tahay miyaa loo bannayn jiray inuu inu inuu afuro looma banayn jirin kolkaasa ninkani macsiyuu galay oo maqsuub buu waxbuu soo dhacay eh masaxa ha layska hortaago oo macsiyadu ha iska hortaagta bay yidhaahdeen ilan macsiyadu sababu rukso ma noqon kartae eh. iyagu shaaficiyada qolada ogolna waxay leeyihiin maye waa laba kiis oo kala madax bannaan oo kana sidiisi u madax bannaan yahay masaxuna sidiisi ayuu u madax bannaan yahay adigu almuhim khuf la soo dhacay masaxo ha yeelin kuf la soo dhacay masaxo ha yeelin walow maqsuubantani way bannaan tahay buu kuleeyahay samee kuma leh fiqigu wuxuu ku dul binaysaya horta hal qaacido aan ogaano fuqahadu markay fiqiga ka warramayaan waxa lagu dulbineeyaa dadka ka ugu dabeecadda xun dadka ka ugu dabeecadda xuni wuxuu xaqa u lahaa oon intaa in leeg laga tegaynin intaa in leeg lagama tegayo eeg ama kelmad ha noqoto ama wuxuun ha noqoto wuxuu ku dulbinaysayha meeshii ugu dambaysay baa wax kaste lagu dulbineeya hadda khufkaa la soo dhacay qoladan sheekhan hadda inale walow maqsuubanba ha ahaado waad dhici kartaa kuma leh xaaraan buu kugu yahay buu ku leeyahay salaadaad ku tukataana way dhammaystiran tahay kuma leh waa bilaa hawaab buu ku leeyahay hawaab kuu yeelan mayso laakiin dee faralkii baa kaaga dhacaya oo aakharo salaad heblaayo ilan salaad kaste waxa laga yaabaa qofka in loo cadaabo laakiin salaad heblaaya loo cadaabaya la odhan maayo tii uu khufkeega masaxday qofka maqsuubka ah waa khamiis yarood soo dhacdo ood ku tukatoo kaluun ama aad soo xadday ama lacag aad soo xadday mare aad siisatay ood ku cibaadaysanaysa oo kaluun ka soo qaad ama balood ad boobtay uun ka soo qaad kolkaa waxa wey waa bilaa hawaab wixii salaade halkaa lagu tukadaa ajri ilaahay agtiisa lagaagama qorayo laakiin faralkuuu kaaga dhacayaayo salaadaa laguu cadaabi maayo salaad heblaayo ciqaab gaar ka socoto ma helaysid walow maqsuuban haba ahaada mid la soo dhacay buu yidhi qofku wa mashquuqan mid la dilaaciyeyba ha noqdo inshudda haddii la xidho weeyaan qofku hadduu dilaacay oo isagoo dilaacsan inta la qabto si fiican loo xidho oo kolkaana aan waxba laga arkaynuu dee saatir noqdo waa sax waa la masaxanayaa laa mukharaqin ka mukharaqan la yidhaahayo la jeexjeexay kaa maya buu ku yidhi ka mukharaqa ee dildilaacsaneen laysku qabanen la tolin ama aan laysku xidhin kaa la yeeli maayo saatirnimadiibuu ka baxay kaa lama masaxan karo laa mukharaqin wa jurmuuqin jurmuuqiina lama masaxan karo jurmuuqa oo fowqa qawiyin mid qawiya dushiisa ahaaday ilaa in wasalahu inuu gaadho balalun qoyaan inuu gaadho mooyaane oo walam yaqsid uuna u qasdin aljurmuuqa jurmuuqa uuna u qasdin faqad oo keliya halkan wuxuu ka hadlayaa jurmuuq aljurmuuq mas'alatu ljurmuuq waa mas'alo jirta mas'alatu ljurmuuq waxa weeye horta jurmuuqa waxaa loo yaqaanaa laba khuf haddaad iska dul xidhato khufka sare ayaa jurmuuq la odhanayaa laba khuf baad iska dul xidhatay labada khufeed iska dul xidhatay khufkaaga sare ayaa la odhanayaa waa khufun fowqa khufin saasuu inoogu tilmaamay wa huwa hunaa khufun fowqa khufin welibana ka sare ayaa jurmuuq la odhanaya labada khufka sare ayaa jurmuuqa haddaba suwar baa ka soo baxaya dhowr iyo soddon suuro ah siday ku soo baxayaanna waxa weeyaan baa la yidhaahdaa labada khuf eed iska dul xidhatay labaduba inay qawi yihiin labaduba waa qawi oo mid kastiba kelidiibuu qofkuu noqon karaa iyo labaduba inay daciif yihiin oo midnaba kelidii una qofkuu noqon karaynin iyo inuu kasarana qawi yahay ka hoosena daciif yahay iyo inuu ka hoose qawi yahay kasarana daciif yahay imisaynu haynaa afar suuro waa laba qawiya iyo laba daciifa iyo ka saroo qawiya ka hoosena daciifuu yahay iyo ka hoosoo qawiya ka sarena daciifuu yahay afar suuro ayaynu haynaa afartaa suuro in ka sare uun ad markaad masaxaysay aad u qasaday ka sare un inaad u qasado iyo ka hoose un inaad u qasado iyo labadaba inaad u wada qasado iyo inaad iska idlaaqdo inaad midnaba u qasdin afar suuro oo xagga qasadka ka soo baxaya ayaynu haynaa imisay inoo noqonayaan afar afar lagu dhuftay lix iyo tobanka suuro in lix iyo tobanka ka hoose uu qoyaanku gaadho iyo in lix iyo tobanka qoyaanku ka sare unuu ku egaado lix iyo tobankii laba inoogu sii dhufo labiyo soddonkaa suuro ayaa horta loo yaqaanaa mas'alatuuljurmuuq labiyo soddonku ka hadlayaana waa labiyo soddonka waxaa la yidhaahdaa waa afar mid kastaaba wuxuu inoo noqonayaa sideed haddii haddaba labada kuf ay daciifan yihiin labadii kuf waa laba khuf oo iska waaho waa jurmuuq kii sare iyo kii hooseba waa daciifayn wuxuu u qasday inuu ka sare uun masaxo haddana wuxuu u qasday inuu ka hoose uun masaxo haddana wuxuu u qasday inuu labadaba masaxo haddana uu iska idlaaqay daciifayn markay yihiin qasadkii imis aynu ka dhignay afartaa suure ee qasadka aan ka dhignay afartaba balalka iyo qoyaanku ka saruun buu ku eg yahay iyo afartaba balalku ka hoose ayuu gaadhay afartii laba ku dhufo daciifayn markay isla yihiin siddeedda suure ee ku jirta sideeddaba masaxu kuma bannaana haddii daciifayn ay noqdaan sideed suuro ayaa ku jirta sideedda suuro midnaba kuma bannaana baynu nidhi in la masaxdaa ma bannaana waa marka ay daciifayn isla noqonayaane labada qof laba qof wa jurmuuqin fawqa qawiyin waa jurmuuq fawqa qawi ah hadday labaduba qawiyeyn isla yihiin qawiyeyn labadii daciifaynka isla ahaa baynu ka hadalnay labadu hadday qawiyeyn isla noqdaanna kaa cagsigii bay noqonayaan labaduba waa qawi kasaruun buu u qasday kahoosuun buu u qasday labadaba wuu u wada qasday wuu iska idlaaqay afartaa qoyaanku kasaruu ku egaaday mayee ka hoosuu gaadhay siddeed suuro oo qawiyeynka ah ayaa iyagana halkaa ka soo baxaya waa thamaaniya siddeed suuro oo qawiyeynku uu yeelanayo ayaa bartaa ka soo baxay haddii ka hoo ka sare uu qawi yahay een ka hoose hadduu qawi yahay cafwan ka hoose hadduu qawi yahay ka hoosaa qawi ah ka sarena waa daciif isna sideed suuraa ka soo bixi sideedda su ka hoose waa qawi ka sarena waa daciif inuu labadaba u qasdo inuu kasaruun u qasdo inuu ka hoosuun u qasdo inuu iska idlaaqo afarta suuro qoyaanku ka sare uu ku er, eg yahay iyo afartaba kiyo ka hoose gaadhay halkanna imisaynu haynaa sideed qawiyeynkiina imisaynu haynay eh, qawiyeynkii sideed baynu haynay ka sare markuu daciif yahay ka hoosena uu qawi yahayna sideed baynu haynaa labadaas sideedaad midkiiba saddex suuro ayaa sax ah midkiiba shan suuro oo toban isku noqonaysa ayaa baatil oo masixu una jiraynin waa labadan sideedaad matnigayna ku yaalin labadani labadani markay qawiyeyn isla yihiin ama ka hoose uu qawi yahay waa masaladan uu matnigu ka hadlayo wey sad lix suuro ayaa sax ah toban suuro ayaa markaa baadil noqonaysa bal haddayla eg wa jurmuuqin jurmuuq jurmuuqa oo fowqa qawiyin qawi saaran qawi dushii ah kolkaa masaladan maxaa manduuqood aragtaa yaa qawi ah ka hoosea qawi ah sawka hoose horta inuu qawi yahay mayla arkaysaa laba suura ka soo bixiyoo kan sare jurmuuquun baynu nidhiye inuu qawi yahaybaa isna laga yaabaa ka saree jurmuuqi ihi inuu daciif yahayna waa laga yaabaa kolkaa jurmuuquun baynu nidhiye quwana kumaynaan qaydin ducfina laguma qaydin kii sare ka hoosuunbaa qawi lagu qayday kolkuu ka hoose qawi yahay ka sarena qawi hadduu la noqdo waa laba qawi sideed suura ka soo bixi saddex baa saxa shanna waa baatil oo lama masaxan karo hadduu ka sare daciif noqdo ka hoosena qawi noqdana sideed suura ka soo bixiyo saddex baa saxa shanna waa baatil bal haddaba aynu eegno wa jurmuuqin jurmuuqiina lama masaxan karo jurmuuqii lama masaxan karo ayuu yidhi waa shantii buu ka tobankii suuruu ka hadlayaa ee baatilka ahaa jurmuuqa oo fowqa qawiyin qawi kala saaran isna waa qawi ama waa daciif ilaa in wasalahu inuu gaadho qawiga hadaniyey u noqoni wasalahu hadaniyey u noqoni qawigan fawqa qawiyin qawiganay u noqonaysaa waayo ilan damiirka iyo ismuulishaaru waxay u noqon jireen baa la yidhi haaliban ilaa aqrab almadkuur bay u noqon jireen ilaa in wasalahu hu oo qawiga ah inuu gaadho balalun qoyaan mooyaane qoyaanku haddaba hadduu gaadho ka hoose qoyaankii kii hoose ayuu gaadhay maxaa inaga baxay markaa suuradii qoyaanku ka sare gaadhayey ka sare qoyaanku suuradu gaadhaya ka hoose qoyaanku markuu gaadhay laba suura isla soo gelaya labaduba waa qawiyeyno ka hoosuu qoyaanku gaadhay ka sare waa daciif ka hoosena waa qawiyo qoyaanku ka hoosuu gaadhay ilaa in wasalahu inuu gaadho qawiga balalun qoyaan mooye laba suura maiga haysaa oo walam yaqsid uuna u qasdin aljurmuuqa jurmuuqa uma qasdin waa ka sare faqad kelidii uma qasdin jurmuuqa sare uma qasdin halkana muxuu ku yidhi walam yaqsid iljurmuuqa faqad imise suuro ayaa ka soo baxday haddaba ee waxaa ka soo baxay jurmuuqa sare uun uma qasdin wuu idlaaqay iyo maya e kahoosuuba u qasday iyo maya e labadaba wuu u wada qasday labadii suuro aynu haynay saddexdan xagga qasadka ka soo baxay ku dhufo laba saddex ku dhufo lixdaa suuro laba sideedaad bay ahaayeenoo lix suuro ayaa sax noqday midba saddex suuraha sax u noqotay midba maxaa baadil noqday markaa wa jurmuuqin manduuqu waxa weeyi wa jurmuuqin lama masaxan karo oo waa toban suuro midba shan suuro weeyi midba shan suuro miyaan caddaynaa tobanka suurana siday u soo baxayaan ilaa in wasalahu balalun markuu ina yidhi ka hoose markuu qoyaan baa gaadhay buu ina yidhi hadduuna ka hoose qoyaan gaadhin ka waran haddaba ka hoose hadduuna qoyaan gaadhin oo qoyaanku ka sare uun uu gaadho sow laba suuro ma aha waa laba suuro kasa ee ka hoose qoyaan ma gaadhin baynu nidhi kasaruun buu qoyaanku gaadhay walam yaqsid uma qasdin aljurmuuqa faqad jurmuuqa uunna uma qasdin ee jurmuuqii uun uma qas kiisaruun uma qasdina muxuu u qasday bay ka dhigan tahay markaa kahoos kasaruu u qasdaydhe kiisaruu u qasdaydhe kii sare hadduu u qasto eeg aan soo bilaabo ninkani laba khufoo qawiyuu xidhan yahay laba khufoo qawiya markuu xidhan yahay afar suuro ka sare unbuu qoyaanku ku egaan jiray ee ka hoose kuma egaan jirin afar suurana ka hoose ayuu qoyaanku ku egaan jiray eeg labaduba waa qawi afarta haddaba markay labaduba qawiga yihiin qoyaanku una ka hoose gaadhin ee qoyaanku uu kasare sare gaadhay afartaasiba waa baatil qoyaanku kasare sare hadduu gaadho waa baatil oo ka hoose uuna gaadhin waa afar suuro hadda kasaruu qoyaanku gaadhay afartuna waxay ku soo baxayaan waa qawiyeyn kasaruu u qasday ka hoosuu u qasday labadaba wuu u qasday wuu iska idlaaqay afartaa suuro oo afartaba qoyaanku kasare ku eg yahay afartuba waa baatil maxaa soo hadhay afartii suuro markay qawiyeynka yihiin qoyaanku uu halkee gaadhayey ka hoose markuu qoyaanku gaadho afar suuraa ka soo baxayey afarta suuro saddex ka mida ayaa sax ah saddexda saxdiihi waxa weeye qoyaanku ka hoosuu gaadhay laakiin wuu idlaaqay ama ka hoosuu u qasday ama labadaba wuu u wada qasday saddexdaasi waa saddexda saxda ah hadduu qoyaanku ka hoose gaadho oo jurmuuqa oo qura uu u qasdo maxay noqonaysaa baadil bay noqonaysaa saddexdii hore afartii hore ugee shanta suuree baadilkiihi waa afarta qoyaanku ka sare uu gaadhayo iyo hal suuro oo ka hoose intuu gaadhay ka sare un loo qasday ka sareun baa loo qastoo kiis hoosuu gaadhay shantaasi waa baatil shantaasoo qawiyeyna iyo shantaasoo ka hoosuuni qawi yahay tobankaasaa baadil ah lixdii saxda inoo noqotayna waynu aragnaa daciifayn iyo qawiyeyn cagsigiina wuu ka aamusay mas'ale sideed suuraa oo uu ka aamusay baa jiro cagsiga waxa weeye inuu ka hoosana daciif yahay ka sarana uu maxay noqdo uu qawi noqdo taasi wuu ka aamusay wuxuu yidhi sheekhu haddaba walow maqsuuban walow kaana haba ahaado khufku maqsuuban mid lasoo dhacay wa mashquuqan haba ahaado mid la dilaaciyey inshudda haddii la xidho weeyaan laa mukharaqin kii la jeexjeexayse maya weeyaanaan la xidhin wa jurmuuqin jurmuuqiina maya weeyo lama masaxan karo waa ka sare eh oo fowqa qawiyin qawi dushii ah ilaa in wasalahu inuu gaadho ka hoose balalun qoyaan inuu gaadho mooyaane oo walam yaqsid uuna u qasdin aljurmuuqa jurmuuqa uuna u qasdin faqad oo keliya intee in la eg baa haddaba la masaxan karaa masaxa markaynu ka hadlayno masaxu intee in la eg ayuu noqonayaa waxaa la odhan jiray ninku hadduu muqiim yahay maalin iyo habeen afar iyo labaatan saacadood baa loo ogol yahay inuu masaxdo ninku hadduu qofku hadduu musaafir yahay saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa loo ogol yahay baa la odhan jiray inuu masaxdo mas'aladaa ayuu doonayaa inuu ka hadlo insha allahu tacaalaa xagga dambe ayaynu iska marin doonnaa yowman wa leylatan haynoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam